asalkan la caddayntiisa waxaa ka mid ah fii sunnati rasuulilaahi rasuulka ilaahi sunnadiisa dhexdeeda lagu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam maa xadiidkii habata ku sugnaaday fi saxiixayni saxiixaynka ku sugnaaday bukhaari iyo muslim min xadiidi cubaadata bni saamit cubaadata bni saamit xadiidkiisana ka sugnaaday radia allaahu canhu qaala cubaadata bnu saamit wuxuu yidhi baayacnaa rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan bayca iyo ballan la galnay baayacnaa rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan ballan la galnay sala allahu calayhi wasalam waxaan ballanka kula galnay cala samci wa daaca calaa samci inaan madaxdeenna maqlayno warkooda wa daacati aanna addeecayno fii manshadina nashaadkayaga iyo wa nakraahina kahashaydayada marka awaamirta ayna amrayaan nafteennu nashaadka u leedahay oo aan ku faraxsannahay iyo marka awaamirta ayna amrayaan aan ka kahanayno oo naftayadu diidaydo labadaba inaan yeelayno addeecayno nabi maxamedaan ballan kula galnay waa cusrinaa culayskayaga iyo waa yusrina fudaydkayaga xaaladaa ay culus tahay arrintu oo waxana la amrayo iyo ay culays ugu tahay iyo xaaladda ay noo fuudaha fudaydka ay tahay labadaba inaan addeecayno nabi maxamedan ballan kula galnay iyo wa afaratin sadbursi caynaa korkeenna ay naga sadbursanayaan waxaan nabiga ballan kula galnay madaxda inaan addeecayno ayagoo naga sadbursanaa afarada waxaa loola jeedaa hantidii caamkaaheeda ummadda ka dhaxayday ayagaa iska cunaayaan ayagaa iska isticmaalayaan danahooday ku fuushanayaan carruurtooday ku daryeelanayaan qaraabadooday ku naasnuujinayaan dantii caamkahayd maalkeedii annagiioo taas u jeedna aan nabi maxamed ballan kula galnay inaan addeecayno oo maqlayno waxaan kaloo ballan kula galnay wa an laa nunaasica alamra talada inaanaan ku qabsan ahlow dadka talada haya taasna nabi maxamedan ballan kula galno wa an laa nunaasica alamra talada inaanaan ku qabsan oo aanan madaxnimada ku qabsan ahlahu dadka haysta ehelka u ah qaala nabi wuxuu yidhi ilaa an taraw inaad aragtaan maahane kufran gaalnimo gaalnimadaasoo dawaaxan cad gaalnimadaasoo cindakum agtiinna minallaahi alla xaggiisa xaalay ka ahaatay fiihi gaalnimada dhexeed burhaanun xujo cad ay ku sugan tahay ilaa an tarow inaad aragtaan maahane kufran gaalnimo kufrigaasoo dawaaxan cad kufrigaasoo cindakum agtiinna minallaahi alla xaggiisa burhaanun xujo ay uga sugnaatay kufrigaasoo cindakum agtiinna minallaahi alla xaggiisa xaalu ka ahday fiihi kufrigaas burhaanun xujo cad ay ku sugnaatay xadiidka nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu ballan iyo beeco uga qaaday saxaabadiisa dadka madaxda u noqda inay addeecaan marka naftu ay rabto daacada oo madaxdu waa la jecel markaas naftu waa rabtaa in la addeeco iyo markaysan rabin naftu in la addeeco oo madaxda aan la jeclayn labadaba xaaladda ay culays tahay arrinta daacadoodu iyo xaaladda ay fudaydka tahay xaaladda ay cadliga yihiin oo ay dadka u garsoorayaan iyo xaaladda ay jaa'iriinta yihiin daalimiinta ah, oo ay ka takbursanayaan oo hantidii ummadda ka dhaxayday ay ayagu danahooda gaarkaa iyo eelkooda ku qabsanayaan intaba inaan adeecna nabi maxamed ballan nooga qaaday sala allahu calay wasalam waxaa kaloo nabigu ballan uga qaaday muslimiinta inaan talada lagu qabsan madaxda ilaa hal mar mahan hal mar ma bannaano in la yidhaha waa madaxdi waa goorme waa haddii shuruudan la helo afartan shardi ah, ilaa an taraw kufran gaalnimo waa inaad aragtaan wax ka hooseeya mid madaxa madaxnimo looguma qabsan karo gacalnimo zino hadduu saaniya meel aanu ka sinaysta waa ma lagu qabsan karo madaxnimada qamradu cabaa halkaan saxrada baadina dariiqu ku xaara ta qamre ka soo dhergo ma lagu qabsan karo madaxnimada ta soo dhergaanay saxaabada tuji jireen ah, madaxdii taabiciyaalka qaar ka mida ta soo dhergaan qamre ka dhergaan uu leeya salaada subaxaan tujina saxaabadu waa arkeen kanuusan talahayn gurigay kusoo tukaaya maamulka iyo nidaamkana waa ilahay wakaasay ku xidhaan markaasuu afar tujiyey salaadii subax afar markaasu dad soo jeesu yidhi ma wadaa ah, kusii dara taasina saakana ha kula wadayna dad wadaysa ah, gurigoona kusii dul waa ninkaas ninkaasa u ilaalina qamru ka soo dhow soo ma jeedo wax alla wixii gaalnimo ka hooseeya inaan kursigooda lagu qabsana nabi maxamed ballan dadka uga qaado ilaa an taraw kufran waa gaalnimo waa shardi shardiga labaad bawaaxan gaalnimadu waa inay cadda dii laysku hayo abayse gaalnimo ahay rabay gaalnimata bis wey weli lama gaari meeshii nabi maxamed amray sala allahu calay slam waa inay gaalnimo cad oo bannaanka taanan ahlucilmigu isku khilaafin ay noqoto gaalnimadaas shardiga saddexaad cindakum waa in dadka cindiyada leh ay masalada xukmiyaan waa ahli culammada ahli fudwada oo yidhahdeen gaalnimo cad wey ah. ee daalibulcilmi iyo caamo inay yidhaahdaan waxa wey waa gaalnimo waa iska hadbee hadal waa iftiraac cala llaahi ilaa xaqbuma lehe inay ka hadlaan waxaa la rabaa cindakum culummada cindiyada inay ka hadlaan cindiyada ah. leh ee aniga sidaana u arkaa adiga inaad ka hadashaba xaq uma liida qofka kale ee qof eel u awa ah inuu u arkaa shardiga afraad min allaahi fiihi burhaanu gaalnimada waxa lagula xukminaha waa inay noqoto xujo cad burhaanka waxaa la dhahda xujada caddaanta badan oo qadciga ah, oo ilaahay xaggiisa ka timid allaa yidhi nabiga yidhi aayad qur-aan iyo xadiid saxiixa ah. waa in gaalnimada lagula xukmiya ee sheekh hebelaa yimid iyo sheekh hebelaa yidhi gaalnima kuma sugnaato gaalnima kuma sugnaato alkufru xaqullaahi uma rasuulihi yahbutu binasi laa fi qowli fulaani kufrigu waa xaq allah iyo rasuul iska leeyihiin aayad iyo xadiid misu ku sugnaada kuma sugnaado sheekh fulaanaa yidhi man kaana rabbu lcaalamiina wa cabduhu qad kafaraahu kadaaka dulkufraani qofka allah iyo addoonkiisu ay gaalaysiiyaan waa kaasaa qofka gaalnimada u saaxiibka man kaana rabbulcaalamiina wa cabduhu qofka rabbulcaalamiin iyo addoonkiisu uu soo dirsado nebi maxamed sala allahu calay wasalam ay gaalaysiiyaan fadaaka dulkufraan qofkaas weeye qofka gaalnimada u saaxiibka cid kale xaq uma laha gaalnimada shikibelayn waxaan inuu gaalnimo yahay laguma sugo ee allaa yaa lagu suga nabiga nabigaa yaa lagu suga sala allah alay alle iyo rasuulaa yiri oo aayaddaa sheegayda waxaan inay gaalnimo yihiin dadka cindiyada leh oo kitaabka iyo sunnada xudun ka soo saaraan waa inay ka caddeeyaan oo yidhahdaan aayaddaana sheegayda waxaana sidaa u fasiray saxaabada waxaa sidaa u fasiray taabiciyaal waxaa u fasiray hudda waxaa u fasiray aimmadii mujtahidiinta waa in aayad iyo xadiis loo keena ay sidan u fahmeen a'immatulhudda afarta shardi haddii la helo ma bannaana in la yidhaha waa imaamka muslimiinta waa xaaraan ah, ma bannaana madaxnimadiisu waa dhacday marka inta ka horayda waxa weeye ma dhacayda intii ka horayda ma dhacayda laakiin mar haddii gaalnimadiisu sugnaato oo afartan shardi la helo amar male daacadiisuna ma waajibaydo mana aama madaxdii muslimiinta imaam nawowi markuu sharxaya xadiidkaas wuxuu yidhi macna alxadiid laa tunaasicuu wulaata alumuuri xadiidkan nabi maxamed macnihiisu wuxuu yahay ha ku qabsaninoo ha kula murminina madaxda fii wilaayatin jagadooda walaa tactariduu calayhim hana mucaaradinnina mucaarada ku noqonina ilaa an taraw kufran ilaa gaalnimo inaad aragtaan maahane kufrigaasoo minhum xaggooda ka ahaaday ilaa an taraw kufran minhum munkaran muxaqaqan taclamuuna min qawaacid alislaami gaalnimo la inkiro la xaqiijiyey aad ka taqaaniin qawaacidda islaamka ilaa aad aragtaan fa idaa ra'aytum daalika haddaad arrinkaas aragtaan fa ankiruu calayhim inkira markaas ku inkira wa quluu bilxaqi xaysumaa kuntum xaqana ku hadla meel alle meeshaad joogtaan wa ama alkhuruuju calayhim in lagu fallaagoobo oo mucaarad lagu noqdo wa qitaalahum in madaxda lala dagaalamo fa xaraamun biijmaaci lmuslimiin waxay xaaraan ku tahay muslimiintoo dhan ijmaacooda wa in kaanuu fasaqatan faasiqiinba ha ahaadeen aalimiina ee aalimiin faasiqiin aalimiinaba ha ahaadeen ilaa gaalnimo cad oo aan laysku khilaafinayn ahlucilmi laysku khilaafinayn meesha timaado haadaa diinullah wa qaala nabi muxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa qaala nabi wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa qofkii arka min amiirihi qofka amiirka u ah madaxda waa xaggiisa shay-an shay shayga waxaa loola jeedaa shay-an yakrahu min umuuri dunyaa waddiin shay uu ku arka oo uu dhibsado shay-an yakrahu min umuuri dunyaa waddiin shay uu dhibsaduu ku arka oo arrimaha adduunyada ka mid ah, dhaqaalihii muslimiinta suu isticmaala ama diintii akhlaaq xumadiisa diin xumadiisa waxaasuu ku arko laakiin gaalnimo ma gaarsiisna falyasbir hasab ha sabro yuu ku fallaagoobi fa inahu man faarada qofka ka baxa aljamaacata jamaacada muslimiinta uu yidhi nabi maxamed sala allahu calayh wasalam shibran hal taako jamaacada markan waxa loola jeedaa jamaacadii siyaasiga aheed oo ah imaamka muslimiinta iyo jamaacada shacabka taasaa loola jeeda marna jamaacada waxaa loola jeedaa alxaq walow wax waaxid ba ha ahaa labadaas macnaa sharcigu adeegsadaa jamaacada man faaraqa qofka faaruqa al-jamaacata jamaacada muslimiinta shibran hal taaqo oo fa maata dhinta isagoo mucaarada fa miitatu miita qaabkaas u dhintay jaahiliyatun waa qaab gaalnimo loo nisbeeyey waa gaalada gaaladu u dhiman jirtay oo macnaheedu waxay tahay gaaladii carbeed way ka faani jireen qof inay addeecaan dulliyeyna u arki jiray qof madaxa inta la samaysta in la addeeco dulliya u arki jiray qof walbaaba tiisa ha socday madaxiisa habiil walbaaba tiisa ha socdo qofo qofkuu ka xoog badan yaha ha maquunayo saasay u arkayeen cisada iyo sharafa ee hal qof in layska daba shubo dulliyay u yiqiin marka qof kale nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calay wasalam madaxdii muslimiinta mucaarada ee dhinta qaabkan uu dhinta waa qaabka gaalada u dhima jirta ila gaalada dariiqan iska laheed bukhaariya muslimaana xadiiska wariyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man khalaca qofkii siibtay yaddan gacan min adaacati daacada qofkii ka siibta daacada madaxda qofkii gacan ka siibta laqiya allaaha allaah ayuu la kulmaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laa xujata wax xujaa lahu xalaysa u sugnaan isagoon ilaahay agtiisa wax xujaa ku lahayn wax uu ku badbaado xujaa asagoon ilaahay agtiisa ku lahayn imaamu muslimaa wariyey oo ku wariyey xadiidkaas saxiixiisa wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ismacuu madaxda maqla amarkooda waafiicuu adeeca wa in ummira madaxba ha laydinkaga dhigo calaykum korkiinna cabdun adoon addoonkoo xabashiyun oo xabash ah waa muslim laakiin ogow hadda marka inuu xabash yahay ha ku inkirinina addoon xabasha mar hadduuba muslim yahay addoon xabasha xataa madaxa laydinkaga dhigo ha ku inkirinina nabi maxamed aleh sala allahu calay wasalam weliba waxaa la socota xadiiska bukhaariyaa wariyey ismacuu wa adiicuu wa in istucmila xabashiyu madaxda markooda dhegaysta adeeca xabashba madaxa laydinkaga dhigo kaana ra'sahu zabiiba madaxiisa aad mooddo zabiib madaxiisa aad sabiib mooddo haddii la rabo madaxa laydinkaga dhigo wa qaala nabi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cala almar'i qofka waxaa waajib ku ah qofka almuslimi oo muslimka ah asamcu inuu maqlo madaxda warkooda wa daacatu iyo inuu adeeco fii maa amarka axabba uu jeclaado iyo wakeriha midku necab yahayba kulli waa inuu adeeco ilaa an yu'mana in la amro maahane bimacsiyati macaasi macaasi inuu madaxdu amro maahane nabi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fa idaa umira haddii la amro bimacsiyatin falaa samca maqal is ma aha walaa daacata adeecidna jaa-is ma aha fiiriya marka waa laba dariiq haddii uu wanaag amrayo waa waajib shay awal mubaax ahaa hadduu amro waa waajib in la adeeca shay awal mubaax ah oon waajib awal ahayn sunnana aan ahayn duulaha waa in la sameeyo waa waajib in la adeeco hadduu munkar amro laba loo kala qaadin isagu waa muslim oo islaamnimadii kama bixin oo kufri bawaax ah kuma dhicin laakiin waa faasiq mar hadduu faasiq yahay xumaanu amra mararka gabal waa dhice waxaa la leeyahay xumaanta aad amartay lagaa yeeli mayo madaxnimadaada laguma haysto oo madaxdii muslimiinta adaa ah laakiin munkarkaas aad amrayda ma la qaadanayo mana la samaynayo hallaayo hadduu rabo dadka madaxnimadaaba laguma haysto kursiaaba uma laakiin amarkan oo munkarkaa ma laga yeelay mana fulinayo haddii waxa uu la yimid ay tahay gaalnimo bawaaxana mana la yeelayo madaxnimada loo oqoonsamo saddexdaas darajo wey duuba amraayo wax fiican wadooyinka la furo dariskaa la dhabageliyo ammaanka ha la ilaaliyo dadku ay isku naxariisteen salaada ha la tukado sekada ha la bixiyo waxa weeyaan ha la xajiyo wax wanaaga intuu amraa mubaax waajib manduub waa waajib in la adeeca hadduu isagoo muslim ah oon sharciga islaamka ka bixin diinka islaamka haddii uu munkar amrana ma bannaano munkarkaas in la sameeyo in jagadiisa lagu qabsadana ma bannaano haddii kufri bawaaxoo bannaanka yaalla uu la yimaadana madaxnimo in loo qoonsadaana waa xaaraan in la adeecana waa xaaraan saddexdaas darajaa nabi maxamed ka dhigay sal allahu calay wasalam bukhaari iyo muslim ayaa labaduba wariyeen xadiidkaas mutafaqun calayh bukhaari muslim ay isku waafaqeen wa qaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu yihi radia allaahu canhumaa kunnaa waxaan ahay maca nabiyi nabiga kuwa la jira sala allahu calayh wasalama fii safari safar fa nasalnaa waxaan degnay mansilan meel la dego meel la dego ayaan degnay fanaadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuulillaah rasuulka sala allahu calayh wasalam kiisii dhawaaqi jiray mid oo nabigu yidhi dadka u dhawaaqo iskugu yeer aa dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay asalaata jaamicatan uxduruu asalaa salaada u imaada jaamicatan xaalo ay tahay mid dadka isku keenta salaada kelimadaas salaada qoraxdu markay madoogaatana waa loogu dhawaaqi jiray haddii la doonayo dadku inay isku yimaadaanna waa loogu dhawaaqi jiray marka la doonaya dadku inay soo aruuraan asalaata jaamica asalaata jaamica waa imaanayan dadku qoraxdu hadday madoobaatana asalaata jaamica asalaata jaamica aala dhihi jira waqtigii nabiga sala allahu calay wasalam fajtamacna fiiri waa kelibadku marka lagu dhawaaqo dadku isku imaanayaan fajtamacnaa waan isugu nimid ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii aan u nimi marka arrin muhiimuu raba inuu u sheego arrin aad u weynu muhiim fa qaala rasuulku wuxuu yidhi inahu sha'niye maa min nebiyin nabi ma jiro nabigaasoo bacafahullah ilaahay uu soo diray ilaa kaana xaqan waxaa waajib ku ah calayhi korkiisa an yadulla inuu tuso ummatahu ummadiisa calaa khayri maa shay khayrkiisa yaclamu uu og yahay lahum ummata uu og yahay wax alla waxa khayra oo uu ummadda u og yahay inuu tusaa waajiba ku yahay nabiyaalkuna waajibkaas waa guteen idan khayr ma jiro ilaa nabiga ummadda tusay bidca khayr maaha sababtoo a ah nabi kasta waajib waxaa ku ahaa khayrka uu og ummadda inuu tuso nabiyaalkuna waajibkii waa guteen nabiga u guda ogna waa nabi maxamed sala allahu calay wasalam idan shay bidcaaho nabiga ka dambeeyey ma dhici karto khayr inay noqoto ilaa hadduu khayr noqdo waxay ka dhalanaysaa inaan nidhaahno waxaanu waa khayr nabigana ummadda ma tusin macnaheedu waa muxee nabigu waajibkiisi ma gudan wey saasaa ka imaanay waa dalaaq saas darteedu wuxuu dhihi jiray imaamu maalik qofka yidhaahda bidca xasanaha jirta waa qof yidhi nebi maxameda qaa'im salawaatu ullahi wasalaamu calayh ah. qofka yidhaahda bidca xasanaha jirta waa qof yidhi nebi maxameda qaa'im sababtu waxay tahay alloo allah diinkan dhammaystiray nabigoo jooga nabigoo jooga alla diinta dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum markii diinta la dhammaystirayna nabigu qayb ka mida ma qarina waana soo wada gaadhsiiy haddaad tidhaahdo bidca xasanaahaa jirta macnaheedu waxay noqonayaa diinkii alla dhammaystiray nabigu nama soo goda gaadhsiina qaybuu lahaa oo qiyaam marka khaa'in weeye nabigii qof yidhina waa gaal sidaasaad noqonaysa hadalkaaga sidaasee ka dhalanayd oo ka laasimayd ma indahum shaniye maa min nabiyin nabi ma jiro nabigoo bacafahu llaahu allah wuu soo diray ilaa kaana xaqan waajib waxaa ku ahaa calayhi korkiisa an yadulla ummatahu ummaddiisa inuu tuso calaa khayri maa shay khayrkiisa yaclamuhu uu og yahay nabigullahum ummadda uu og yahay oo wayundirahum ummadda uu uga digo sharra maa shay shartiisa yaclamu uu og yahay lahu ummadda uu og yahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa inna ummatakum ummadiinna haadihi oo tan ah ummadiinnan ummatu muxamada jucilad waxaa la yeelay caafiyatuha nabadgelyadeeda fii awaliha awalkeed ummatu muxamed waxaa diintoodu nabadgashay oo manhaj saxiixa ay ku socdeen awalkoodii saxaabadii iyo dadkii reedkooda raacay markaasay diin nabad gashay iyo dariiq sawaaba iyo manhaj caafimaadkaba ku socdeen nabi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa sayusiibu waxaa asiibi doona aakhirahaa ummadan aakhirkeeda balaa balaayo iyo wa umuurun arrima tunkiruunaha aada la yaabtaan inkirtaan arrimo aad inkirtaan aa ummadan aakhirkeeda ku dhici doonta taxasub iyo tafaruq iyo bidac iyo khilaaf iyo dagaal iyo colaad iyo fitan oo aad la oo ummaddan caaqilkeeda ku dhici doono wa tajii'u waxaa imaan doonta fitnatun fitno fitnadaasoo yuraqiqu uu jilcinayo bacduhaa gabalkeed bacdan gabalka kale gabalkeed gabalka kale u jilca waa maxa fitnaa dhece markaasay dadku la yaabay war daranaa tanoo kale lama arag ilaa tanuna waana sugayda markay arkaan ay taasi tegayda ayleen tan horta hadday tagto waa la ladmaala midda ka dambayda ka dahmaanayna tii hore jilcina marka markaasd ar ilaa tii horaa roone ar ilaa waa ladnay waagaas ar ilaa tanoo kale waa jir ar kiiyaaba hooneed mar la yaabo la yidhaahdo tanoo kale lamaba arag hadday tanu tegi laheed ay tegi taas markay tagto aa la leeyahay tanmidna ma sugay ari la dhibba hadda ka hor arag mid ka darana imaanin oo tii hore jilayc u arag loo arg bal ah, ka warrama sow middaas maaha midda ku shubayda maanta soomaaliya ah, sow middaas maaha midda soomaaliya sow ma jiro waktiyo badan yaa wakhtiyadii hogaamiye kooxeedyada maraa wax la dhihi jiray malaha tanoo kale adduunka ma dhex wax lamida ma jirto laakiin mar ka dambeeya waxaa soo martay arin eh, la hogaamika xigo berisamaadkii ah iyadoo laleeya ilaa berisamaaday ahaayeen iyadoo laleeyaha soo marta sooma dahadan ku arag ariya ilaa berisamaadkiiba ah eh. tanuna mana sugay taasaa ka dambeey taasaa ka dambeyd oon soo aragno soo joogna anagu hmm, berisamaadka hmm, allahu mustacaan wax ka darana ilahay naga hayo tara badanna waa sii jira marka ogaan waa inaan ogaano ka daran maxaa waagi hogaamikooxeedyadabaa dadaa islahaa wax ka darnaa kale maba jiraan iyo wax lamida ah. ah, dadaa islahaa saasaan ba islahayn annaga laftiga wax lamid ah tanoo kale laakiin waxaan ognahay ilaahay agtiisa wax badanaa yaala ilaahay weyna wax badanu naga haya hmm, wax badanu naga haya tanuna waa jirta mid kaloo ka darana waa jirta marka waa in qofku uu mid uu joogan ilaahay ka magan galo mid ka daran iyo mid lamidana ilahay uu ka magan galo ilahay inuu ka magan galo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tajii'u lfitnatu fitna imaanay fa yaquulu lmu'minu qofka muuminka wuxuu leeyahay haadiitanu muhlikatii waa midii halaagi laheed fitna intaa timaado aa qofka muuminka uu leeyahay tan diintayda iyo adduunyadayda tii baabi'ilaheed waa midda waa midii baabi'ilaheed wa tajii'u lfitnatu fitna imaanay fa yaquulu artidoodata wadaxooneeda mid daan wey midda ay halaagayda middan wey midda ay halaagayda saasuu leeya haddaba maxaa la sameeya marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faman axabba qofkii jeclaada an yuzaxzaxa in laga fogeeyo cani naari naarta wa yudkhala aljannata jannadana la geliyo falta'tihi ha u timaado maniyatu geeridiisa walxaal huwa asagu yu'minu uu rumaysan yahay billaahi allah iyo walyowmi maalinka maalinka alaakhiri dambeeyo markaad dhibaatadaas aragto diinkaaga ha gadan diintaada ha ka tanaasulin ku dheganow ayada adduunyadu waa u jeedaahe waxaad samaydo mawdku si uu kuugu yimaad adoo diinta haysta diinta ku noolow ayada ku dheganow ku sii dheg diinkaa ilaasho wax kastood ka shakida ka fogow wax kastood ogta inay baatiltahay ka fogow xaaladaas ku sii dhegdiintaa ilaa waa xaaladdu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam yusbixu rajulu mumina wa yumsi kaafiran wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradi min addunya qofaa waagu baryaya fitantaas markay dhacdo isagoo muumin ah galabtii gaalu ahaan xaa dhacay diinkiisi waa garta xooga adduunyaha ku garta qofaa galabta muumin ahaa subaxdii gaalu noqon maxaa ku dhacay waa gartay diinki dan adduun uu ku bedeshay dan adduun uu ku bedeshay taasaa dhacay buu leey nabigu sala allahu calay wasalam taasaa dhacay souma jeeda ilaa wuxuu yidhi subxaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walyaati ha yimaado ila naasi dadka alladii arrinka yuxibbu uu jecel yahay an yuutaa ilayhi isaga in loola yimaado dadkana ha ula dhaqmo sida uu jecel yahay asaga inay ula dhaqmaan adiga ma jeclid in lagu dilo dadka dili muslimka adiga ma jeclid in lagu dhacee dadka muslimkaa ha dhici adiga ma jeclid in lagu caayo dadka muslimkaa ha caayo adiga ma jeclid in lagu xantee dadka muslimkaa ha xamani adiga ma jeclid in lagu yasee dadka muslimkaa ha yasin dadka waxaad kula dhaqantaa waxa aad jeceshay inay kugula dhaqmaan oo naftooda inaad ixtiraamto maalkooda ixtiraamto sharaftooda ixtiraamto qof walba saad jeclaa inuu kula dhaqmo muslimka ula dhaqmo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waman baayaca imaama qofkii imaam beeca la gala beeca qofkii imaamka muslimiinta la gala oo fa acdaahu siiyo imaamka safqata yadihi gacantiisa beycadeeda safqadu waa beycadii safqata yadihi gacantiisa beycadeeda siiya wa hamarata qalbihi qalbigiisa ikhlaaskiisana siiya hamaradu waa ikhlaaskii daacad u noqda wey wa hamarata qalbihi qalbigiisa ikhlaaskiisana siiya falyudichu ha adeeco imaamkaas in istidaaca hadduuba awoodo hadduuba awoodo tanna waa shardi kale horey waxaan u soo ogaannay madaxda addeeca haddaysan munkar inan amrin munkar qof laguma addeeco kaama waa shardi kale waa inaad awoodo haddaadan awoodin haddee maba addaaci karto waxaadan awoodin ku yidhi samee ah, samee ma awood adleeh labadaa shardi ilaada shaygu waa inuusan munkar ahayn markay waajib ugu naqay daacada shardiga labaadna waa inaad awooddo ee waxaanan awoodin ilaahay kuma saaray ma awoodo adleeda war samee ma awoodo qof muslime dil aluu yidhi ma awoodo ma yeelayo adleeda waa macaasi waxaadan awoodin laakiin algu samee ma yeel ma awoodo adleeda de maba awoodo see u sameeya maba awoodeen marka macaasina ma la yeelaayo waxaadan awoodinna hadda ilaahayba kuma saarin labadaas shardiyeelaaba daacada waxa labadaas aan ahayn ayaad ku addeeci fa in jaara hadduu yimaado hu imaamkii aakharu mid kale midkaas kaloo yunaasixu jagadii ku haysa mid kale hadduu imaamkii ku qabsado jagadii oy ku murmaan fadribuu garaaca yunuqal aakhari midka kale qoortiisa kan kale qoorta ka jaab ugu taga hadhiinina iska celi iskama celi karasa waa shaksi caadiya dadna idinku la celi shaksi caadiya wey wax ma celi karo keligiis marka fawdo iyo sharqun baa dii mid joogay oo muslimiintii ballan iyo beeca la galeen uu joogay oo mid kala yimaaduu ku qabsaday jagada si aan fawda u imaan madaxa ka jara midkan ah, waa cadow doonaya fawda inay dhacdeen kaas madaxa ka jara nabigu yidhi sal allahu ala rawaahu muslima xadiidka wariyey wa amaa bayaanuh asalkan la caddayntiisa qadara macnaha asalkan kitaabka allaa lagu caddeeye waxa weeyaan asalkan sharcigaa lagu caddeeyey qadar ahaana waa loo caddeeyey sharciga kitaabka alluu ku caddeeyey ilaah nabigu sunnadiisu ku caddeeyey qadar ahaanna waa loo caddeeyey arrinkan oo ilaahay qadar ahaan waa noo oo mar kasta oo ay timaado fawdo oo ummaddu imaamkii ay weydo waxa weeyaan waa la arkaa waxa ilaah iyo rasuul looga digayaan oo dulliga waa la arkaa waa la arkaa wa amaa bayaanu asalkan la caddayntiisa qadaran qadar ahaan loo caddeeyey fa innahu shaniye laa yakfaa ma qarsoona xaalul ummati ummadda arrinkooda ummadda alislaamiyati oo islaamka loo nisbeeyey xiina waqtigii kaanad ummaddu ay ahayd mutamasikatan mid haysata bidiiniha diinteeda mujtamicatan mid ku midaysan calayhi diinkaas diin waa in la haystaa diin la-aan midnimadu wax qaymaa male ah, wax macnaa male diin la-aan hadday tahay waa in diin la haystaa waana in diinkaas lagu midaysan yaha haddii lagu kala tago waa shar iyo cadaab mucadimatan mid weynayda ummaddu markay ahayd liwulaati umuurihaa taladeeda dadka haya madaxdaa munqaanatan mid u markay ahayd ummaddu lahu madaxda bilmacruufi wanaagga ugu hogaansan munkarka maya bilmacruufi wanaagga mid ugu hogaansan markay aheed kaanad waxaa u sugneed lahaa ummadda muslimiintaa asayaadatu madaxnimada caalamka iyagaa madax ka aha gaal madax kama ahayn ayagaa iska lahaa sayidnimada waduhuuru sarraynaa u sugneed fil cardi dhulka dhexdiisa ay ku sarreeyaan muslimiintu ayagaa sarreeyey dhulka ayagaa madax ka ahaa ayagaana sarreeyey kamaa qaala tacaala sida ilaah uu yidhi wacadallaah allah wuxuu u ballan qaaday aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen minkum idinka xaalo aad tihiin min bayaaniyaa wa camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha wan wanaagsan layastakhlifannahum inuu khaliifka dhigayo oo khaliifka dhigayo oo khaliifka dhigayo fil ardi dhulka dhexdiisa uu khaliifba dhiga xariifka dhiid waxaa layidhahdaa dadkii ka wadeeyay inta jagada ka qaado oo iyaga u dhiiba saas way khilaafadu ah, ilaahay ballan wuxuu ku qaado iimaan iyo camal saalixa ah haddii laydinka helo inuu inta ka wareejiyo qolada hore uu idinka idinku wareejinayo mas-uuliyadda waa ballan ilaah ilaahayna ballanka ma baxo wacadallaah allah wuxuu ku qaaday wacadallaahu allah wuxuu ballan u qaaday aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen minkum idinka xaalaad tihiin wa camiluu camal faleen asaalixaati acmaasha suusuban waa laba shardi waa iimaan in la helo kufri iyo shirki baaba'o waa camal saalixa in la helo bidca iyo fisqigu baaba'o intaasu bis iimaan waa in la helo maxaa lid ah iimaan kufri kufriya lid ku ah waa in kufriga iyo shirkiga la baaba'asho oo iimaan saxiixa la helo iimaan saxiixa la helo waa in la helo camal saalixa oo bidcada iyo faasiqnimada la baabaro mar haddii labadaa shardi la helo ilaahay ballan wuxuu u qaaday layastakhlifannahum inuu khaliif ayaga ka dhigaa oo khaliif ayaga ka dhigaa oo khaliif ayaga ka dhigaa fil ardi dhulka dhexdiisuu khaliif dhiga qoladii ka horreydu inta ka wareejiyo ka xaaqo Ah, ilaahay u dhiiba ilaahay u dhiiba kama stakhlafa siduu ilaa khaliifka uga dhigay aladiina dadkii min qablihim kuwan ka horreeyey kuwaan mu'miniinta dadkii ka horreeyey saxaabadii dadkii ka sii horreeyey oo waxa weye nabiyullaahi muuse raacsanaa dadkaasu markay iimaan iyo camal saalixa qaateen ilaahi weyna gaaladii inta ka xaaqay dhulku ayaga u dhiiba idinkana ballan ilaahay weeye haddaad sidii yeeshaan sidii alla idin yeeli oo iimaan iyo camal saalixa laydinka helo waa sidii alla idin yeeli kama stakhlafa siduu khaliifka ilaah uga dhigay alladiina dadkii min qablihim ayaga ka horreeyey walaa yumakinanna ilaahay waa makaninaa oo makaninaa oo makaninaa waa u suurtogelinaa wey macnihidu ilaahay waa u suurtogelinaa lahu mu'miniinta diinahum diinkooda alladii diinka irtadaa lahum ilaahay raalliga uga noqday diinkaas ilaah uu raalliga ka yahay inay ku dhaqmaan oo siduu yahay ay ugu dhaqmaana ilaahay u suurtogelina mar haddii labada sharti laga helo ah, ilaa maanta wax badanoo diinkii ka midaan kuu suurtogeliy qaybna waa kuu suurtogeliy haddii labadan sharti la helo ilaahay diinkaagoo dhan uu kuu suurtogelinaya siduu yahayna ugu dhaqmo ila mas-uuliyaddaada ilaahay ku wareejinaya dadka qayb kale markaasaa diintaada siday tahay inaad ugu dhaqanto aa ilaahay kuu gelinay sidaas ilahay leeya ilah wa weri subxaana walaa yubaddilannahum ilaah waa beddelaa oo beddelaa oo beddelaa min bacdi khawfin cabsidoodii ka gadaal amni nabadgeli awal waa cabsanayeen gaaladay ka baqaayeen ilaahi weyna cabsidii waa bedela gaaladu dusha ka saara muslimiintuna ammaana heliya ah, iyagoo acize ah oo dad cize iyo sharaf le ah oo ammaan haysta ay allah keligiis caabudaya ta ilaahay mas-uuliyadda iyaga ku wareejiyo hadii labadan shardi la helo yacbuduunanii uu ilaahay yidhi xaalo ay caabudayaan aan dhulka makanina xaaladda aan talada u dhiibaa waa xaalad bay aniga i caabudayaan laa yushrikuuna bii shay-an xaalaysan shayna ila wadaajin xaaladaas wey waa xaaladda ay aniga kaligay i caabudayaan oo aysan cid kale iigu darin cid kale aysan iigu darin haddii la helo inay aniga keligay i caabudaan shirkina laga tago waa ballan ilaahiya ilaahayna ballanka kama aayaddaas qofkay dawo u noqon weyda waa qofaan dawo alla ugu talageli muslimiinta maanta dulli badana haysta mas-uuliyadda iyo madaxnimadana gaala gacanta uga dhigtay gaaladaasaa dullaysata ta konton iyo dhowr dowle u qaybiyeen ay mid walba waxay rabaan u meeliyeen gaaladaasaa dullaysata dadka muslimiintaa waxay dareemayaan inay waajib tahay in xaaladdan la bedelo in xaaladdan la bedelo oo xaalad ka fiican lagu bedelo dhammaan waa dareemayaan muslimiintu inay laasim tahay in xaaladdan la bedelo oo xaalad ka fiican lagu bedelo laakiin waxay isla keeni la-yihiin see wax loo bedelaa see wax loo bedela qaar waxay u arkaan in wax loo bedelo inay tahay in gaalada la isku ekaysiiyo oo calaamadaha diinta laga tago gararka la xiidho surweel oo waxa weeyaan jeemis kugu dheganoo gaal talyaan talyaaniya lagu marayo la xirto dhexda la quugsado tayna sulka lagu xidho dadkaaga dhinac dhexda ka raac isku ekaysi ayaga yaa lagu tuhri bado doorashada iyo dimuqraadiyadda kursiga kusoo dhex bood ha ka soo dhex markaad kursiga qabsato wareegta soo dhiib markaas diinka ha lagu dhaqo qubuuraha ha la dumiyo ah, salaada ha ah la tukado taari salaad lama ogola gabdhuhu xijaabka ha qaateen markaasaa la soo rogo intii ka horeyda ha laga tago diinta ah, qola saasay leeyi dariiqaasa cisadii lagu gaaray taabkaan le ha lagu xuguntamo wareegtooy ilaahay kitaabkiisa meelba looga helaya nabisa hadda kahor saas ku guulaysta ma jira bal fiiriya diinkaa la fiiriya dariiqa aad marayda waxa la yaa iga horreeyey ah, yaa iga horreeya la dariiqa aad marayda nabi maxamed sala allahu calayh wasalam calaamadaha diinta inta ka qubaysta miyuu gaalada ku dhex dhuunta maya diinku siduu ahaa yuu asagoon ka gamban oon ka lexleexa soo ma ilaa sidii uu culayskaas u taagnaa oo u taagnaa iimaan saxiixa iyo camal saalixa markuu ku tarbiyey saxaabadiisii aa ilaahi weyna magaalo dhan iyo dal dhama islaama oo saxaabadiisii noqda oo xaladka u garaacoo yidhi halkaana xarun laga dhigay soo dig halkaas awood islaamku ka istaaga sidaasay ku tiri dadka gabolaaaki waxay leeyihiin maya dii la jafo oo la laayo dadka mujrimiinta ah waxa weeye marka madaxnimo la helo aqayr ah oo dhan faafa hadday see haddaadan tawxiid iyo sunno helin see gargaar alla ku hele ah, saad ku helo markaad disho isna ku dila ah. mideeda kale haddii dariiqaasu yahay dariiqii gargaarka nabi maxamed markii mandheerta la saaray sala allahu calay wasalam abubakar ninka mandheerta saaray miyuusan dili karin tarraas oo ya cali miyuusan dili karin fiiriya xagga muslimiinta aha markaa soo joogay gawlg masir u fiirso maxaa dariiqii nabiyaysan ahayn qaar waxay leeyihiin waa in dadka tawxiid iyo sunno lagu dhiso tawxiid iyo sunno waa in lagu dhiso saas loo wado marka ummaddan haalibkooda maahan ummadoodan haalibkooda hadduu tawxiid iyo sunno noqdo haalibku hadduu sunno iyo camal saalixa noqdo cala duul way isbedeli arrintu ayagaasun ummadaasuna ka soo dhexbaxa qofkii ficnaa oo madaxda khalaas dariiqaas dariiqaan ahaynuna waa masduud waa xirayn inta kale waa xirayn lagu gaarima marka idinku kitaabkii sunnada fiiriya u garqayya dadkaas ah, ta kitaabkii sunnada fiiridaan midkii un kitaabka alla sheegayo hala raac midka kitaabka alla sheegayo kaas un hala raac hmm ummada ummadda la islaaxiyo shirkiga hala suuriyo tawxiidka hala faafiyo iimaanka la faafiyo kufriga iyo nifaaqa la suuriyo daacada iyo camalka saalixa la faafiyo bidcada iyo fisqiga la suuriyo hadday arrintaasu qaalib noqoto oy bulshada saas ku badato cala duul ilaaha ha ballanqaadi waa bedela allah ka soo dhex saara bulshada qofkii saalixayo mas-uuliyadda qabala ilaahay baa ka soo dhex saaray marka ballankaas ilaahiga iyo dariiqaas rabbi noo jeexay dariiqaan ahayn waa masduud sidoo u socdu soo xirma ah, waa lagu dhammaana waa soo xirma waa lagu dhammaana waa soo xirma xaqiiqadu waa hal dariiqoo kalo furma ma jiro wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi walayansuranna allaahu allaahu waynn walayansuranna allaahu allah ugu gargaaraa man yansuruhu qofka u gargaara ilaahay see loogu gargaara diinkiisaa loo gargaari tawxiidkaa loo gargaari sunnadaa loo gargaari qofkaas u gargaara ballan ilaahay u haysta alla u gargaari alla u gargaari wala yansuranna allaahu allaha u gargaari man yansuruhu qofka u gargaara inna allaha allah la qawiyu waa mid awood badan casiisu waana mid qaaligu allaha ballan qaada inuu gargaarayo waa alla awood badan waa alla casiisoo wuxuu asagu doonaa soca hadduu doono koox uu u gargaaro adduunkoo dhan hadduu isku haysta waxba kama qaba karo waxuu ka qaba kara male kaliya waxaa shardiga ilaahay inuu doono inuu kuu gargaaro asbaab kasta oy la yimaadaan cid alla doono inuu u gargaaro ma hor istaagi karaa marka adigu noqo qofkii mudalaha alla gargaarkiisa maxaa lagu mutaa gargaarka alle iimaan iyo camal saalixa dadka qabiil ilaahay uguma kala sokeeyaan ee waxa ilaahay ugu kala sokeeyaan waa iimaanka iyo camalka saalixa iimaanka iyo camalka saalixa dadka uga dhowow tawxiidka iyo sunnada dadka uga dhowow daacada dadka ka badso gargaarka alla ka badsay tahay ixfad illaaha ixfadka tacaraf ilallahi fi rakaa yaxrifka fi shidda aladiina dadkiiya ilaahay u gargaari fiiri dadka ilaahay u gargaaray aladiina dadkiiya ilaahay u gargaari in makannaahum haddaan makaninno fil ardi dhulka dhexdiisa aqaamu salaata salaada oogayaan dad haddii ilaahay talada u dhiibo salaada tukanaya ayagu waa tukanayaan dadkana waa amrayaan ma yeelayaan taarku salaad dadkaasaa ilaahay u gargaari wa aatuu sakaata sakada bixinaya dii ilaahay talada u dhiibo maalkoodana waa ka bixinaya ummadana bixiyay leeyi imaamkuna xaq u leey inuu ka qaado ummadda kandiida uu xataa xoog wa qaado xaq u leey xaqu u leey dadkaasa ilaahay u gargaarayaan wa amaruu dadka amrayaan bilmacruufi wanaag wanaagka dadka amrayaan shirkiga ka waxay amrayaan tawxiidka waxay amrayaan salaada waxay amrayaan sadaqada soonkay amrayaan biruwaardaynkay amrayaan jihaadkay amrayaan qaraabo xidhiirintay amrayaan deris ilaalintay amrayaan waanaoo waa dadka reeraya dadka ilaahay u gargaarin calilmunkari munkarka dadka munkarka waxa weye inkiraya oo gaalnimada inkiraya munkar shirkiya ugu weyn oo inkiraya nifaaq oo inkiraya zinada iyo qamrada oo inkiraya daroogada iyo qurunka oo inkiraya muslimiinta dhiiggooda la laynayo dadkaasa ilaahay u gargaaray walillaah alla keligiisay u sugnaatay caaqibatu umuur arrimaha ciribtooda arrimaha ciribtooda allaa maamula cid kale ma maamusho meeshu asagu dhigay ku dhammaanay arrintu ee asaga ka amar qaado addeex si uu alla kuugu gargaaro walamaa axdatat ilummatu ummaddu markay soo dirrisiiday ummadda alislaamiyatu ee islaamka loo nisbeeyey maa axdaat waxay soo dirisiday shirkiyaadka bidacda khilaafka khuraafaadka tafaruqa waxaasuu ka hadlaa walamaa axdaat ilumma ummaddu markay soo dirisiiday ummadda alislaamiyatu oo islaamka loo nisbeeyey maa wixii axdaad ay soo dirisiiday wa faraquu markay kala geeyeen diinahum diinkooda wa tamaraduu markay kala geeyeen ayaga firaq iyo kooxa noqdeen watamarraduu markay ku madax adkaadeen calaa a'immati madaxdoodii wa kharajuu calayhi markay ku fallaagoodeen oo ku baxeen wa kaanuu ayagii markay noqdeen shiican kooxo nusicad waa la siibay almahaabatu haybadii min quluubi acdaa'ihim cadowyaalkooda qalbiyaalkooda laga siibay awal gaaladu way hibaysan jireen bil meesha loo socda gaalka jooga argagixi jiray hadde waa bil meesha loo socdo bil maantana guriga muslimka qof kasta gurigiisu ku cabsaa gaalkuna gurigiisii ma jooga guryaha muslimiintu jooga oo ka raadina muslimiintii sooma isagaaba ka dhex raadina guryaha muslimiinta guryaha muslimiintu dhex wareeg isagoo ku raadina haddaad adigu toosnaato bil meesha loo socduu ku cabsana isaga ee kuma soo raadiye laakiin markaad ilaahi weynaan ka fogaata ilahay kugu salleed ilaahay waa kugu salleed nusicad waa la siibay almahaabatu haybada min quluubi acdaa'ihim min quluubi acdaa'ihim cadowyaalkooda qalbiyaalkoodiiya laga siibay wa tanaasacuu ayagaa murnay muslimiintu fa fashiluu markaasay fashilmeen ilaa waa ballan ilaahay hadday doodaan oo ay iskhilaafsaan inay iyagu fashilmayaan yagiyaa iskhilaafay markaasay fashilmeen wa dahabat riixuhum awooddoodii markaasay tag awoodoodii markay iskhilaafeena kooxa koox noqdeen iyagu isdileen markaasay tagtay watadaaxad markaasay iskugu yeeratay calayhi muslimiinta al umamu ummadihii isbahaysiyaal a loo samaysta lagu laynay isbahaysiyaal gaaladii a isbahaysiyaal samayneed isbahays lagu ciribgoynaya muslimiinta ah, meel kasta iskaga yimaadeen wa saaruu muslimiintiina waxay noqdeen musaa'an baadxoor daad hoortaasoo ka qufaa'i sayli daadka hoortiisa la mida ah. xumbada iyo umurta daadka ay la mid noqdeen tiro badana meel kastay joogaan dhaqaalaha tirada waa la yaabi laakiin tabar ma leh hadday habar gaala warkeed maqlaan waa wada jarcinaya ilaa ilaahay bay ka fogaadeen markaasa ilaahay qurubtooda dulleey cadowgiina u nugleey xayfidalila habarta habar gaala markay hadasho wa saara wuxuu noqday uu yidhi shiiku haada al aslu asalkan oo ah muslimiintu mid ha ahaadeen madaxdooda ha addeeceen sidaas ilaahay ha lagu addeeco cadowga ha layskaga celiyo laa yucrafu midaan la oqoon cinda akari man dad inta ugu badan yaddaci sheegana alcilm iska daacaamo culummadan xataa asalkan ka hadlin akaru culamaa'anba ka hadlin wa wuxuu noqday haada aslu asalkan laa yucrafu midaan la oqoon cinda akari man dad badankooda agtooda yaddaci sheegana alcilmu iyo walqiirata inuu u qiiraysan yahay calaa diinilahi diinka alle adku ugu qiiraysan yahay in badanoo sheeganeen war kama hayaan wa taraka akfarkaas waa ka tegey alcamala inuu ku dhaqmo bihi asalkan wa taraka waa ka tegay akfarkaas dadka badankoodii alcamala ku dhaqmid bihi asalkan lagu dhaqmo wa ra'aa kullu fardin qof kastaa wuxuu isku arkay qofkaasoo min afraadi raciyati shacabka afraaddiisa ka mid a nafsahu nafsadiisii wuxuu u arkay amiiran amiir amiirkaa amiir uu arkay oo bimansilati alamiiri amase amiir jagadiisoo kale inuu joogo wa ra'aa kullu fardin qof kastaa wuxuu u arkay qofkaasoo min afraadi raciya shacabka afraaddiisa ka mid ah nafsahu nafsadiisii wuxuu arkay amiiran inuu yahay oo bimansilati alamiiri ama booska amiirkaoo kale uu joogo amiirkaasoo almunaabili tuura lilamiiri amiirka ah, inuu isagu iska leeyahay xilka qaadintaas shaqadiisa ay tahay qof kasta saasuu u arkay naftiisa falwaajibu shayga waajibkaa calaynaa korkeenna ku waajibkaa jamiican dhammaan xaalaan nahay rucaatan madaxda iyo wa raciyatan shacabka rucaatan madaxda waa jaqu raaci iyo wa raciyatan shacabka an naquuma waynanu istaagna bimaa diinkii owjaballahu calayna korkeen alla ku waajibiyey wixii ilaah waajibka naga dhigay waa inaan kaas u istaagno oo min ataxaabi annagu inaan isjeclaanno ah watacaawun inaan isku gacan siino calalbirri daacada ilaahay samaynteeda towxiidka sunnada wanaagga samayntiisa iyo wataqwaa xumaanta iska ilaalinteeda shirkiga kufriga nifaaqa balaayooyinka qabyaaladda casabiyadda isdilka waxaas in loo suuli lahaa iyo wada ijtimaaci in loo midoobo calal masaalixi danaha diinta iyo ummadda linakuuna si aan uga mid noqonno minal faa'isiina dadka ilahay agtiisa ku guulaysanaya dadka ilaahay agtiisa ku liibaanaya si aan uga noqonno u ku guulaysanaya linakuuna si aan uga mid noqonno min alfaa'isiina dadka guulaysanayo ilaahay agtiisa ka guulaysanaya wa calaynaa waajib waxaa nagu ah an najtamica inaan ku kulanno u midowno cala alxaqi oo aanan baadil iyo dimuqraadiyad iyo balaad aanan ku midoobin wa calaynaa korkeenna waajib waxaa ku ah an najtamica inaan midowno oo kulanno laakiin xaan ku midoobaynaa cala alxaqi xaq wa natacaawana inaan isgacan siinaa waajib nagu ah xaqa korkiisa xaqa inaan isku gacan siinno aa waajib nagu ah wa an mukhlisa inaan badax tirnaa waajib nagu ah fii jamiica acmaalina acmaasheenoo dhan oo aanaan jagad helayda maalad helayda madaxnimad gaarayda aysan ahaane allah raalli kaa noqon ilaaha kugu jeclaana ay noqoto acmaasheena oon ilaahay u badax tirno niyadeena wa an nascaa inaan u shaqaynaa waajib nagu ah lihadafin ujeeddo waaxidin keligiisa hal ujeeddo waa inaan u wada shaqaynaa huwa ujeeddadaasu islaaxu haadihi alumma ummadda muslimka waa caalamkao dhan muslimiinta jooga in la hagaajiyo waa inay noqoto islaaxan hagaajin diiniya oo diin loo nisbeeyey caqiidadooda la hagaajinaa cibaadadooda la hagaajinaa wa dunyawiyan adduunyadooda la hagaajinaa amnigooda iyo nabadgelyadooda horumarkooda la hagaajinaa waajib taasaa nagu ah biqadri maa yumkinu intii suurtagal ahana nagu waajiba intii suurtagal ah oo ilaahayna karsiiyey aa waajib nagu ah walan yunkira daalika arrinkaasu suurtagal ma ahan xataa tattafiqa kelimatunaa ilaa kelimadayadu ay midowdo waa in annagu horta midownaa oo taxasubka iyo kooxaysiga iyo firaqa aan ka tagna oo aan noqonnaa mutacaawiniina cala alxaqi wa taqwa waa inaan noqonnaa oo kelimadayadu ay midowdaa wanatruka waa inaan ka tagnaa almunaasacaati muranada almunaasacaati muranada baynanaa dhexdeenna xaalay ahaadeen walmucaaradaati ismucaaradidda oo kooxba koox ka soo horjeedda waa inaan ka tagnaa allatii doodaasoo laa tuxaqiqu aan xaqiijayn oo lagu gaarayn hadafan hal ujeedo hal ujeedo oo ilaahay raalli ka yahay lagu gaarima lagu gaari maa bal iskaba daaye rubama waxaa u arkaa tufawitu inay tagsido baabi'ido maqsuudan ujeeddo weyn oon hadda haysanay qayr hadda aan haysanay aa ku baaba'aa dooda iyo muranka wa tucdimu waxay weysiinaydaa mawjuudan qayr hadda la helaya qayr haddaba joogoo mawjuud ahaa intii la hayaa ku baaba'ayda khilaafka iyo muranka inalkelimata midnimada way kelimaddu inalkelimata midnimada idaa tafaraqad mar hadday kaa tagto waraciyata shacabka idaa tamaradad hadday madax adkaato wa dakhalat ilahwaa qof walba rabitaan hadduu galo waxbaa la qurxoon iyo wardaqaa'ilu dhuurgurudyaal cuqdado wasaara hadduu noqdo kullu waaxidin mid kastaa yascaa mid u shaqeeya litanfiidi kelimati kelimadiisa inuu fuliyo qalbigaa wax ka gale kooxebluu nicebi qabiil hebelu nicebi ciddii rabta ha ku gacan sida rabitaankaasu raba inuu fuliyo marka ciddii rabtaba ha u kaashade hadday marka nuucaasoo kale marba ay noqoto oo qof walbaaba doonaya inuu kelimadiisa iyo rabitaankiisa fuliyo wa in tabayana haba caddaado anna alxaqa xaqa waalcadla cadligu fii khilaafihaa kelimadiisa khilaafkeeda inuu ku sugan yahy in laga gafleey xaqa looga dhow yahy haba ogaado oo haba u caddaado laakiin yeelima waa in tiisu fushee tiis tiisaan waa inuu ku socdaa wa kharajnaa haddaan ka baxno can tawjiihillaah ilaahay tawjiiha uuna siiyey dariiqau ilaahay lagu wajoo yidhi war dariiqaas mara tacaalaa rabbi waa sarreeyaahe xayu meel yaquulu uu leeyahay xayu meel yaquulu uu leeyahay ilaah yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenoo ittaqullaaha allah ka baqa xaqa tuqaati cabsidiisa waajibka oo xaqa ah walaa tamuutunna ha dhimannina ilaa walxaal antum idinka muslimuuna dad ilaahi hoggaansanaatiin maahane wactasimuu ku dhega bixablilaahi xarigga alle jamiican dhammaan xaalaad tihiin walaa tafaraquu ha kala teginnina wadkuruu xasuusta nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiinna ugu nimceeyey id waqtiguu allah idin nimceeyey kuntum aad ahaydeen acdaa cadowyaal oo fa allafa uu isku dumay bayna quluubikum qalbiyaalkeenna oo fa asbaqtum aad ahaateen binicmati bisababi nicmatihi ilaahay nimcada uu idin nimceeyo nimcatulislaam waliimaan sababteedaad waxaad ku ahaateen ikhwaanan walaalo wa kuntum waxaad awal ahaydeen intaan islaamnimada aadnaan calaa safaa xufratin god qarkiis godkoo mina naari naar ah fa anqadakum allaa idinka badbaadiyey minhaa naartii oo islaamnimuu idin siiyey kadaalika caddayntaasoo kale uu yubayinullaahu lakum allah idiin caddaynaa aayaatii aayadihiisa lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aad u hanuuntaan fa idaa carafa hadduu garto kullu waaxidin qof walbaa maa shayga low asaga u sugnaaduu xaq u leeyahay wamaa shayga calayhi korkiisa waajibka ku ah wa qaama hadduu u istaago bihi xaqa dushiisa ah wa qaama hadduu u istaago bihi ey bimaa calayhi xaqa dushiisa ah calaa wafqi alxikma si waafaqsan xikmadda hadduu ugu istaago fa inal umuura arrimaha arrimaha alcaamata guud iyo wal fanaha gaarkaa ah tasiiru waxay ku soconeen calaa axsani nidaami nidaamka ugu feecan wa akmalihi iyo nidaamka ugu kaamilsan wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed